alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacala aalihi wa saxbihi <clears throat> waman ihtada bihudah wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu <clears throat> waxay inoo mareysay ama inoogu dambeeyey mihaalkii uu sheekhu ka bixiyey sheekh albacdani kitaabkiisa tafsir lbaadiin biistilaaxaat lmuxadisiin mihaalkii uu ka bixiyey alxadiid asaxiixu ligayrihi soo ma nacam <clears throat> waxaanu inoo sheegay in xadiidka cabdillahi bn mascuud uu wariyey man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcaduhu min annaar imaam axmed soo saaray inuu xadiiskaasi <clears throat> uu yahay صaxiixu ligayrihi صaxiixu bishawaahidihi shawaahiddiisana mualifku waa sheegayo inuu leeyahay shawaahid min xadiisi cali bn abi aalib wa min xadiisi abi hurayra wa bni malik wamugiira bni shucba wagayrihim oo qaarkoodna sheekhaan asheykhaan fii saxiixihima ay kusoo saareen qaarkoodna bukhaari uu soo saaray sida xadiisu salamata bnu akwac iyo zubayr bnu cawaam iyo kuwa lamidka uu tilmaamay sheekhu <clears throat> wuxuu yidhi mualifku xafidahu llah wanafacana allahu bihi wa bina jamiica wuxuu yihi maraatibu saxiix maraatibu asaxiix markuu inoo sheegay inuu xadiiska saxiixa loo qeybiyo صaxiixu lidaatih iyo صaxiixu ligayrih ayuu wuxuu sheegayaa xadiiska صaxiixay inuu maraatib iyo dabaqado kala sareeye uu yahay oo aanu isku martabad keliya ahayn sosaama waxaana inoo iman doontaa shaykhu lislaam raximah اllah oo leh sida dadka caafimaadka qababa caafimaadkoodu uu u kala sareeyo haddana dhammaan la ysku odhanayo dadkaasi waa dad caafimaad qaba oo nin caafimaadkiisu boqolkiiba boqol yahay mid caafimaadkiisu boqolkiiba kiiba shan iyo sagaashan yahay mid caafimaadkiisu boqol sagaashan yahay mid boqolkiiba kiiba sideetan iyo shan yahay dhammaanna ay dadkaa wada caafimaadka qabe ee yaacaya ku wada jiraan sidaasoo kale ayuu xadiiska saxiixay u kala awood badan yihi oo maraatib kala sarraysa u leeyay waadix ikhwaan marka maraatibu saxiix buu halkan ku sheegaya almartabat lula waa laga yaabaa ina isweydiiso su-aal odhanaysaa xadiiska in maraatib loo qaybiyo oo maraatibtan loo qaybiyo saxiixa maxaa laga faa'iidaya markaynu maraatibta sheegne fahnaynu sheegayna waxaa laga faaidaya almartabat lula buri sheekhu martabada koobaad waxa weeyaan alxadiidu almutawaatiru can nabiyi sala allahu aleyh wasalama xadiiska saxiixa waxaa ugu martabad sareeya xadiiska mutawaatirka ah ee tiro fara badani ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warisay xadiiska maxaanu nihi biictibaari wusuulihi ilayna marka loo ego siduu nagu soo gaadhay maxaa loo qeybaaba nii mutawaatir iyo iyo axaad marka xadiiskii mutawaatirka ahaa ee tiro badan oo ruwaadi warisay tiro badan ay ka qaadatay tiradaa badani cadaalad iyo xifdi iyo dabdi ay ku sheegan tahay maaragta xadiiska mutawaatirka ayaa ugu martabad sareeya haye axaadiista mutawaatirka maxaa ka garanaysaa bal mid sheega iyo labo a man kadaba caleyhi mutacamida falyatawaa maqcadahu min annaar hada xadiis mutawaatir ayib min aaadii mas alaxaadiis alwaarida fi masx lkhufeyn haye xadiisu man bana lilahi beytan soo maha haye axaadiis ruya soo saa maha wahaakada waay almartabatu thaaniyatu martabada labaad matafaqa caleyhi sheykhaanu waxay labada sheekh isku waafaqeen wey waa xadiiska labada sheekh ay isku waafaqeen labada sheekh waa kuwe albukhaariyu wa muslim bukhaari muslimka isku waafaqeen weyaan faqad talaqat ilummatu ummaddu waxay kula kulantay kitaabayhima ummaddu waxay kula kulantay culimadii islaamku waxay kula kulmeen fii kulli lcusuur kitaabayhimaa labadooda kitaab bilqabuuli aqbalaad bay kula kulmeen qabuul waa bifatxi eesh bifati bifatxi اlqaaf bifatxi اlmucjamati alqaaf اlmucjamati min fowq wey waay waay marka ha odhanin faqad talaqat اlummatu bilqubuli ha odhanin wax kale noqone ma garat hagaag mtafaqa calayhi shaykhaan albukaari wa muslim xadiiska bukhaari iyo muslim soo wada saaraan ee labada labadaa caalim ay wada wariyaan xadiiskaasi uu ka awood badan yahay xadiiska midkood wariyo aw la infiraado waadix soo maa waa hagaag wuxuu kuu sheegay asbaabaha xadiiskaasi u awood batay mid ka oo wuxuu kugu yidhi faqad talaqat ilummatu kitaabayhima bilqabuul a'imadii islaamku culimadii islaamku alumma halkan waxaa looga jeedaa ciddii hadalkoodu muctabar yahay fi lcilmi waana ayo ciddaas waa culimo caamaduna cilmiga yay tabac ugu tahay yay tabac ugu tahay cilmiga culimada tabac ugu tahay saa awgeed baa sheekhu wuxuu uri ummaddu waxay la kulantay labadooda kitaab aqbalaad ayay kula kulantay marka bukhaari iyo muslim ashaykhaan haddaad kutub alxadiis ku aragto waayo waa bukhaari iyo muslim ashaykhaan haddaad kutub luqa ku aragto waa laba waa laba laba caalim kale ashaykhaan haddaad kutubul fiqi ku aragto ya iyadoo kutubta fiqigu kala duwan tahay ama xanaabila noqoto ama xanafiye noqoto ama shaaficiya ama maaliki noqoto loogama jeedo bukhaariiyo muslim laba caalim oo kale loo jeeda la socdo waay almartabatu athalisa waa martabada saddexaad waa man farada albukhaariyu wixii bukhaari uu la gooni noqday biikhraajihi soo saaridiisa can ilimaami muslim imaam muslim uu kala gooni noqdo oo aanu muslim la warin xadiiska bukhaari oo keliya uu wariyo ayaa martabadii saddexaada oo bukhaari iyo muslim waynuu iman doonaa baxsi warkaa ku saabsane labada kitaab labaduba waa laba kitaab oo saxiixa laakiin labada kitaab keeba sixo badan bukhaari sidaa awgeed baa bukhaari wixii uu la gooni noqday ee aanu muslim warinin uu uga awood ama uga martabad sareeyey wixii muslim muslim ula gaar noqday almartabatu araabicatu martabada afraad waxa wey man muslimu wuxuu muslim la gooni noqday biikhraajihi soo saaridiisa unu kala gooni noqday can imaam buaar imaam buhaari uu kala gooni noqday xadiiska muslim kelidii uu soo saaray wey ee aanu bukhaari warinin waa martabadii afraad almartabatu alkhaamisatu waxa weye maa kaana calaa shardi sheekhayni waa xadiiska shardigii labada bukhaari iyo muslim shardigoodii oofistay ee dhammaystirtay walam yukhrijaahu aanay soo saarin imaam bukhaari iyo imaam muslim aimadu waxay idhahdeen shardi bay leeyihiin shardiga bukhaari iyo shardiga muslim iyo aimada kale lamidkaa shuruudooda meel gaaraynu ugu iman doonaa waa cilmi badwaasia laakiin hadda intanii qabo bukhaari iyo muslim shardigoodii xadiiska oofistay ee aanay soo saarin waxa laga yaba inad su-aal isweydiiso oo bukhaari iyo muslim ma axaadiis shardigoodii oofisatay shardigii ay kutubtooda udhigeen axaadiis oofis ay ku dhammaystiranto ofisid shardiga si uu ku dhammaystirmay ayaanay soo saarin ha jawaabtu waxa wey bukhaariyo muslim xadiis kastooo saxiixi agtooda ka ahaa may soo saarin ee axaadiistii ay soo saareen axaadiista kutubta kitaabka kutubtooda ay ku wariyeen waxay ka doorteen axaadiis badan oo saxiixa oo agtooda saxiix ka ahayd ya wamaa taraktu min asixaaxi akar in badanoo saxiixan ka tegay buuhi marka axaadiis iyaga agtooda saxiix ka ahayd ayaanay kutubtooda ku qorin waayo saxiixoo dhan may wada qorin ee intii ay wariyeen ama garanayeen ama ay hayeen intii ugu jawdada badnayd ugu sixada badnayd ayay ayay qoreen maa kaana calaa shardi shaykhayni walam yukhrijaahu waa xadiis shardigii sheekaynka oofistay oo dhammaystirtay walam yukhrijahana soo saarin almartabatu saadisatu waxa wey ma kaana calaa shardi bukhaari xadiiska shardigii bukhaari oo keliya dhammaystirtay oo walam yukhrijahu maa kaana xadiiskii ahaaday calaa shardi bukhaari bukhaari shardigiisii baa ku dhammaystiran walam yukhrijah walam yukhrijaahu manay soo saarin bukhaari iyo muslim toona almartabatu saabicatu waxa weeyaan maa kaana calaa shardi muslimin walam yukhrijaahu xadiiska shardigii muslim dhammaystirtay ee aanu muslim soo saarin bukhaarina soo saarin almartabatu athaaminatu waxa weeyaan maa xadiis weeyaan oo jamaca kulmiyey shuruudo sixati shuruuddii xadiisku uu ku ansixaya xadiista koobsatay weeye walaysa calaa shardihima bukhaari iyo muslim shardigoodiina aanu ku dhammayn laakiin shuruuddii sixadu sida kale ugu dhantay walam yukhrijaahu oo aanay iyaguna werinin sideeddaa martabadood ayaa loo qaybiyaa xadiiska saxiixa maraatibtiisa sideedan